الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وأمره إله النبي وحو أمري في دفعه عدوه من شياطين الإنس والجن بالاستعاذة بالله تعالى منه وأمره إله سبحانه وحو أمري في دفعه iska difaaciisa dhexdiisa rabbi wuxuu amray suubanaha caduwahu cadowgiisu iska difaacahay oo min shayaaiin iljinni jinniga shayaadiintiisa ah insi waynu soo maray bilisticaadati allah inuu magan galo bilaahi subxaanahu wa tacaala minhum min cadowihi wa min shayaaiin iljinni jinka shayaadiintiisa iyo cadowgaba ilaah inuu ka magan galo yaa rabbi amray rasuulka wa jamaca lahu ilahay wuxuu iskugu daray suubana haadayn lamrayn labada amrin yuu iskugu daro u kulmiyey fi alaati mawaadica saddex meeloodoo qur-aanka ka ayaa nabiga waxaa la amray difaaca iyo dagaalku shayaadiinta kula jiro inuu ku daro ilahay inuu magan galo adoo difaaci wado oo dagaalkii wada haddana alla cuskad iyo ilaahay magangelid ku dar baa layidhi fii suurati alacraaf waalmu'miniin wa suurati xaamiim fusilat saddexdaas suuradood baa lagu sheegay qadiyadda ayada fa qaala tacaala fii suurati alacraaf suurat lacraaf ilahi wuxuu ku yidhi khud ilcafw wamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin waima yanzagannaka min ashayطaani nasqun fastacid biاllahi inahu samiicun caliim khud nabi alla waxaad qaadataa alcafwa dheeraadka ay maa cafa wafadala min akhlaaqihim dadka ha dabagelin ha ku dhajinin wixii markaa suuragal ah iyagu ay deeqaan ama naftooda ay ka horaan ka qadaa min akhlaaqihim mucaamalaadkooda ah ama alcafwa dhaafitaanka qado adigu cafiyo dadkii mxuu ahaay haka aana goosanin labadaa macnaba waa la sheegay wa waamur ummadda waxaad fartaa bilcurfi shayga wanaagsan ee macruufka fitarka iyo caqligu iyo islaamnimadu ay keenayso wa acrid ka jeedtaalay caniljaahiliina kuwa xadgudba ee wax ku san iyo wax ku xun aan garanaynin marka jaahiliintu inay yihiin alkhaaluuna can ilcilmi ama aqoonba ruuxu ha yeeshee ninkii dhaqan jaahil u dhaqmoo kale asna waxaa weeyaan waa jaahil marka jahalgu ima yarjic ila alcamali wa ima an yarjica ila muxua alcilmi adoo markaa aqoon leh haddana haddaad u dhaqanta sidii nimaan aqoon lahayn oo cilmiga aad ku dhaqmi waydo oo dhaqankaada dhaqan caami u noqdo jaahil baa tahay wa ima yansaganaka hadduu ku tukhaaliyo min ashayaani shaydaanka xaggiisa nasqun shaydaanka xaggiisa uu kaaga yimaada nasqu tukhaali nasqigu waa in lagu riixo wix lagu caraabiyo macsiyadii ama argoosigii ama xumaantii ee in lagu qudeeyo wey geela iyo xoolaha marka inta u lagu muda meel lagu kaxaynaya nasqiga la yidhahdaa marka annagu waa soomaalihan tukhaalin baan dhihi waa in lagu tukheeyo mxuu ahay lagu riixo idan haddii ilanabigu macsuum way ilaahay subxaanahu wa tacala in xuduudu shariica uu ku ekaadaa la amray waana ku dhaqmahay laakiin shaytaanku isku daya inuu ku weeraro oo ku riixo oo meel aadan rabin uu sanka kuu geliyo wa imaa yansaqannaka min ashaytaani nasqun fastacid billaah ilaahay magangal baa leh ilaahay magangaloo micinso innahu ilaahay subxaanau wa samiicun allaha maqlo weeye ducadaada iyo baryadaada iyo shaydaanku wuxuu sheegahay caliimun xaggan u ogaal badan weeye xaalkaada iyo dhibka ku haysta iyo dadka ku dhibahayaba fa amarahu ilaahay wuxuu amray suubanihiisa biitiqaa'i shari jahiliin kuwa jaahiliinta waxaan garanaya sharkooda inuu iskaga ilaaliyo oo iska dhowro iskaga dhowraya aalada layidhaha bilciraadi canhum in laga jeesto oon la xisaabtamin oon wakhti lagu bixinin laga socdo wuxuu kaloo amray wa biitiqaa'i shari shayaan shayaanka sharkiisana uu nabigu iskaga ilaaliyo iskaga difaaco bilisticaati minhu ilaahay inuu ka magangalo shayaanka sharkiisa wa jamaca lahu ilahay nabigu wuxuu iskugu daray fi yadi laayati aayadda hadda u dambaysa ee suurat alacraaf makaarim alakhlaaqi wa shiyami kulliha makaarim alakhlaaq akhlaaqda kuwada wanaagsan akhlaaqdu waa jamcu khuluq khuluquna waa shayga wanaagsan ee sharcigana waafaqsan makaarimtuna waa jamcu makruma waa almafkhara walma'hura weeye iyo washiyami jamcu shiima ayadna waa caadada iyo dhaqanka isku mid un weeye akhlaaq iyo shiyam kulliha makaarim alakhlaaqi dhaqamada kuwada wanaagsan iyo washiyami caadooyinka kuwooda wanaagsan kullihaba iskugu daray maxaa yeeley fa inna waliya al amri ninka talada gacanta ku haya mas-uulka ah ama amiirka ama sultaanka ah lahu waxaa u ahaaday maca araciyati bulshada uu xukumo alaatu axwaalin saddex xaalo muhiim jidlan wey hawsiyaa sharciyu sheekhu adka hadlaya ummadda sidii looga dhaqmi lahaa ama loo soo jiidan lahaa ilahay in la raalli garayana waa maqsad ummadda in la soo jiito qalbigeedana waa maqsad labaad weeye ismana diidahayaan fa innahu laabudda lahu waxaa laga maarmaan oo ninka imaamka aan looga maaramaynin min xaqin calayhim yalzamuhum alqiyaamu bih xaq min xaqin calayhim xaq ayaga saar racyadii bulshada xaq saaran waa laabudda xaqaasoo yalzamuhum uu ku laasimayo alqiyaamu binay u istaagaan bulshada iyo racyadda iyo shacabku xuquuq baa lagu leehay waxaa lagu soo gabagabeeyaa waa mxuu ah nusratu wataaca in amiirka iyo racyada la loona hayliyo waa markii asagu xaqiisa uu ka soo baxo waajibaadka asaga saaraa ninkii mas-uulka haddii laga helo shacabka iyo racyadda iyo bulshada waxaan kas doonaynaa dowladda inay u heliyaan xaggana ay adeecaan wixii aan markaasi macsiyo ahayn xaqaasi marka waa laabudda in laga helo jaanibka racyadda bulshada wa amrin baasna aan laga maarmaynin oo qodob labaada yaamuruhum bihi raacigu amrahay ayagu xaq ee laga raba inay la yimaadaan waa jira asna wareegtooyin iyo awaamir ninka amiirka iyo mas-uulka ka soo bixi oo xaggiisa ka imanna waa jirta idan hadday sidaa noqoto ayagana xaq lagu leeyahay asaguna ay awaamir ka iman hayaan oo go-aanna soo jeedin oo u codsanaya in la adeeco oo la maqlo oo loo hiiliyo walaa budda min tafriiqin wa cudwaan yaqacu minhum fii xaqihi waa qodob saddexaad asaguna bulshadii waxaad ka sugaysay eed ka mudnayd inaad marar badan ka waayana waa shikila-aan wey hiilo iyo ho aad oga baahnayd inaad ka waayana muran ma ismaqal iyo hogaansan aad ku lahayd inaad ka waayana muran malaha ayagu laftirkoodu xuquuqay kugu lahaayo inay kaa waahayaanna muran ma laha bini aadam baa layahay saddexdaa qodob marka see laisku waafajiyaawe xaq saaran bulshadii awaamir iyo axkaam xagga amiirka ka imanaysa iyo xadgudub labada dhinacba ka dhacahay hawlaha marka waa la isqabadsiiyo haddaad muxuu ahay amiirkana moogdo malag iyo uusan khaldamayn aduguna bulshada aad moodaysa inay malaa'ig tahay haddee nin khaldanoo weerarsan baad yaa tahay walaabudda waxaan laga maarmoonoo dhici dabiicatulbashar baa sida ah ma aha waa abiica ahaan caadatulbashar dabaa'iculbashar baa sida ah walaabudda waxaa laga maarmaana min tafriidin xadgudub tafriidin muxuu ahaay gaasirid gaasirid gaboodfal gabidhac iyo cudwaan xadgudub ifraad iyo tafriidu yaqacu ka dhacaya minhu min araciyati fii xaqi xaqi lamiir bulshadii xadgudub baa ka iman iyo gaabin iyo gaasirid iyo habsaan fa umira nabigu marka waxaa la faray bian ya'huda min alxaqi aladii calayhim maa tawacat bihi anfusuhum wa samaxat bih qolyaha <clears throat> marka aayadda ku fasiray khud alcafu ay maa cafaa min akhlaaqihim wa shiyamihim wa caadaatihim wa mucaamalaatihim baa kaiir asagu ibnuqayim dadku waxna way quurahayaan si qalbisame ay u dhiibahayaan waxna in xoog lagaga soo saara mooyeen laga keeni maayo waxaa marka banaanka yaalla ayagu ay saamaxhayaan ee naftidu ay deeqayso intaa ka qaadaaleh wax kalaas kusii dhibi fa umira waxaa suubanaha la faray bian ya'huda inuu qaato min alxaqi xaqa eh, xaggiisa alladii xaqaasu calayhim bulshada saaraa maa inuu ka qaato tawwacad ay deeqdo bihi asaga anfusum naftooda ay u hogaansanto oo wasamaxad bihi ay mxuu ahay ay ka samirto ay saamaxdo inay bixiso ay hurto naftu waxay u hogaansamayso xaggan ay hurayso inay bixiso ku qalbisantaha oo wasahwa u fudooda calayhim cala alraciya walam yashuqa aan dhibaynin wa huwa alcafu aladii laa yalxaqhum bibadlihi daran walaa mashaqa cafiga laga hadlina kan laga hadlaya ilaa xaqa waxaad ka qaadataa maa watawcat bihi anfusuhum wa samaxat bih waxaa loo jeedaa waa alcafu waa shayga dheeraadka aziyaada walfadl alladii kaasoo laa yalxaquhum aan uusan ku haleelaynin cafwan bibadlihi dhiibintay bixinayaan dararun dhibaato walaa mashaqatun dararun muxuu ah dafeetiyo walaa mashaqatun dhib waamara ilaahay wuxuu amray ama waumira waxaa la faray suubanaha qodob labaada ah, an ya'murahum bulshada inuu faro bilcurfi shayga wanaagsan hadday xadgudbaan ama gaabiyaan ama habsaamaan ama gebi dhacaan inuu nabigu marka khayr iyo wanaag la dabataagnado waaniyo waxu sheego ayaa la faray wa huwa marka curfigaasna almacruuf wey almacruuf waa maa carafatu shariica alislaamiya wey walam tunkiru sharcigana wuxuu ogol yahay oo aqbalaya qawaacidiisu nusuustiisu ay aqbalaysan inkiraynin ayaa macruufka la yadaa wa huwa aladii wey macruufku tacrifuhu alcuquulu asaliima caqliyada iyo garaadyada fayow baa garanaya in asagu mackuus ah oo madaxa ku socda oo minjimi kor u waxba la weydiin maayo nin doofaar qalbiga wadnaha kaga gaajo maraykan iyo gaalo tarbiyaysnoo ay carbiyeenna waxba la weydiin maayo nin muslim oo fidra saliimaala ah laga hadlahaya iyo wlfiaru firooyinka ilaahay qaabka wuxuu abuuray almustaqiimatu markaa toosan baa aqbalahaya wa tuqiru waxaa qiri bixusnihi shayga wanaagiisa cafwan way qiraysaa wey wanafci waxtarkiisa inuu waxtarna leeyahay xaggana wanaagsan yahay caqliga saliimka iyo fidrada toosan baa sheegaysa wإida amara bihi yamuru bاlmacruufi ayda la bاlcunfi wاlhilba waamarahu an yuqaabila jahla اljaahilina minhum bاlciraadi canhu wإida amara bihi yamuru bاlmacruuf ayda hadduu amro nabigu waidaa amara bihi ay bilcurfi hadduu nabigu ummadda curfigii wanaagii farahayana kayfiyada u faraysaa qaabka ummadda farinta ugu gudbinna waa inay noqoto buu ihi yamuru biاlmacruuf si wanaagsan oo degan oo xikmad leh oo kolba maqaamka iyo xaaladda la jaangalaysaa la doonaya meelba waxaa looga baahan yahay hadalka inaad dhuujiso adkayso meel baa looga baahan inaad dejiso hawsha aad daadiso meel baa la rabaa inaad ku dartood baraxdo kolba xaaladan wax ku qiimayso meesha kulayl looga baahan yahayna waa inay hawshu kuulaato meeshii looga baahanya in la dajiyana waa in la dajiyo haddaad weligaaba baashi daadisooo dulka dhigto waxa waa lagu qashiinsan waana lagu dulaysan baqiyo isu xadgudbi haddii aad weligaaan baasha aad ka dhigto oon cirka ku taagto oon jir saartana inaad soo fakataa badan oo dhici ama dhaxda ka jabto marka waa in laysku daro laa bilcunfi iyo wlhilal laa bilcunfi qardajeex iyo adkayn inuusan ummadda khayrka ugu sheegin iyo hilda kakanaan si kakan ama qallabsan ama muxuu ahay ay ku jirto jiidid lama rabo cunfiga hillada waa isku mid wey cunfigu yani waa asalkiisu kayfiyada wax loo sheegayo waa in markaa uusan adkayuusan ku jirin way qallabsanaan hilladuna marka waa abeecada ruuxa abeecada ruuxa laftirkiisa u laabanaysa idaa marka wixii uun eh, hadal qabo oo markaas aan xanaf lahayn baad isku dayaysaa wa amarahu nabigu ilahi wuxuu faray an yuqaabila inuu kala hortago jahal jaahiliin kuwa eh, mxuu aha jaahiliinta xadgudubkooda oo minhum muslimiinta ka mida ah, bilicraadi canhu jaahilka in laga jeedsano waqti aan lagu bixinin waidaa khaaabahum ljaahiluuna qaaluu salaama duuna an yuqaabilahu inuusan kala hortagin ninkii shanku saar inaad toban saarta maa ama shantan saari waaas waa kala goosi wey inaad dul qadaato muxuu ahay nin weyn bay ahaado cuntaa la yidhaahdo oo haddaan la korraanin roobka madda'a la yidhaahdo oo waayeel muxuu ahay xilkasnimo laaad iyo isxilqaantaa la doonaya haddii wiilka ku firiya baad indhaha ku taagto kii ku taabtana aad feer ugu bedasho kii cidida kaa qandhuftona fartaba aad goyso kii isha farta kaa gelay dhan baad ka soo bixiso waxaa weeye hawshaasi <laughs> lagala socon mahayo waa baaba'aya fabidaalika icraadka iyo cafiga iyo dulqaadka ayuu yaktafii sharuhum sharkooda uu ku hahahaya yaktafii ee yamtanicu sharuhum bay hadda la mid tahay sharkoodima intaa ku hahahaya oo ilahay kaga qabanaya wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fii suurati lmu'miniin suuratu qad aflax ilahay wuxuu ku yidhi qul rabbi ima turiyanii maa yucaduun rabbi falaa tajcalnii fi lqowmi aldaalimiin wa ina cala an uriyaka maa nacidhum laqaadiruun idfac bilatii hiya axsanu sayi'a naxnu aclamu bima yasifuun waqul rabbi acuudu bika min hamazaati shayaatiin wa acuudu bika rabbi an yaxduruun sheekh wuxuu soo wadaa nabiga in la faray dagaalka uu kula jira shayaadiinta inuu ku daro oo ku laro ilahay inuu magan galo oo alla cuskado subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi qul waxaad tahay nabi allow ku ducaysataa rabbi rabbigow imaa turiyannii hadday aan laga maarmi inaan itusta wey in kaana laabudda min an turiyannii maa tacudhum haddaanan laga maarmaynin oon laga fursanaynin inaad itusto maa yuucaduuna wixii loo yaboohay waa maxay in adduunka lagu cadaabo oy go'aan oo la qafaasho oo la laayo oo naar laga waraabiyo aakharana ima turyanni ay in kaana laabudda an turyanni maa taciduhum min alcadaabi fi dunya walakhira rabbi rabbigayo falaa tajcalnii falaa tadfaada hade waa jawaab sharigi wey ilan jazaa sharri baa horreeya marka falaa tajcalnii waa jawaab shar laakiin rabi baa la geliyey bayna rabbi baa muxam laga dhigay bayna aljazaa'i waashari maxaa loogayay litakiid lita'kiid inay hawsha xoojiso weeye ducaduna inay dhafkaata aad muujiso rabbi rabbigo falaa tajcalnii ha yeelin fi lqowmi aalimiin qolyaha aalimiinta alla waxay gu darin rabbi ima turiyani maa yuucaduun yani minta waxay leeyihin wadaaddu iyo nuuntu waa muakidataan wey muakidataan hawshii dhuujinaya rabbi falaa tajcalnii fi lqowmi aalimiin aqwaamta aalimiinta rabbi ay gu dhex dilin haddii gaalada aan rabbi au dhilqaadi ood baabiinood halaagayso alla iga badbaada wey nabigu inuusan halaagsamayn oon gaalaan lagu dhex dilaynin uusan gaal ku dhex ama lagu dhex waa ogaaye nabigu wuxuu muujinayaa addoonnimo idhaar madhar alcubuudiya baahi iyo isbahaanbihiin iyo dhibkaada iyo faqrigaada adoonnima alla inaad umujistaal doonaya nin meel wax ka bagaadaystooo dhigtayoo sanka taagaya lama rabo afalaa akuunu cabdan shakuura ilaahay wuxuu uhi wainnaa annagu calaa an nuriyaka inaan ku tusno maa nacidum waxaanu u yaboohnay ama u ballanqaadnin ogu godinay waxaanu ugu godinay weeye ee cadaab ahaa laqaadiru waanu awoodnaa inaannu ku tusno goodigii iyo cadaabkii loo ballanqaaday waanu awoodnaa ee nabi alla waxaa lanaga warso annaga laakiin adiga waxaa kuu yaalla hawlo ilaahay khuseeyo weeye awood rabbi hawlo ku luglo weeye ee idfac waxaad ku difaacdaa nabi allow xumaanta xumaanta waxaad kala hortagtaa bilatii hiya axsanu midda wanaagsan waxaad ku difaacdaa asayi'ata xumaanta ay idfaci sayiata macnuhu wey idfaci sayi xumaanta difaac oo ka hortag wey iyo dhibka bilatii ku difaaciya iyaduba axsano wanaag badan hiya xasanu lama dhihin axsanu baa la ama hiya xasanatun lama dhihin axsanu baa laga caban laba arrimood dhibkan dhacay hadduu xal leeyahay dhowr qaabna loo xallin karo nabigu waxaa la faray xalka ugu wanaagsan ku xalliyo sana waa loo xallin karaa qaabkan waa loo dhigi karaa tanna waa noqon kartaa ta u wanaagsan ka dooraa la xadiidka camaar ibnu yaasir iyo anas nabigu weligii lama doorasin laba arimood ilaa htaara arshadahuma wa fii riwaaya ilaa ikhtaara aysarahuma maa lam yakun ima tusa dembi ahayn sida ruuxa muslimka laga doonaya in ku daydaa laga doonaya e, cadgoosiga iyo intiqaamka iyo xisaabtanka iyo waxdabagalka iyo ma fiicno mar hadduu adugu xaq adiga kugu saabsan yahay oo lafahaada khuseeya dadnimadaada adiga diintaada iska dulqaado laakiin marka kitaabka ilaahay loo gudbo iyo shareecada markaasi waa inaad nin waala noqoto miirku waa inuu kaa tagaa la doonahaya muxuu yidhi mxuu ibn abi mulayka iyo abu cabdiraxmaan asulami waxay yidhaahdeen waxaan soo gaannay asxaabu muxamed saxaabada nabi maxamed baan soo gaannay kaanuu waxay ahaayeen ba mxuu yadkuruna amra aljaahiliyati fi majaalisuhim yanshuduuna alashcaar yatabaadaxuuna bilbatiikh qaraha isku turtuuri jireen gabaygii bay iska tirin jireen waxyaabihii ay soo mareen qabla lislaam jaahiliya ka sheekaysan jireen laakiin fa idaa kaanat alxaqaa'iq kaanuu hum rijaal buul niman iska masaakiin oo dhib badnayn oo iska gabyo oo ka sheekaysta wixii qabla islaam ahaan jireen oo marmar kaftamo qoslo oo wuxuu yihi rubbama inuu la qoslo rubbama tabasama inuu nabigu la muusuda laga yaabaa oo sida u sheega hadda laakiin marka wuxuu yidhi hawshu ay dhicda gaadho oo in rag lala xisaabtamo ay noqoto iyagaa lagu gabanaya iyagaa lagu gabanaya mar kale wuxuu yidhi eh, waxay ahaayeen asxaabta nebi maxamed nima iska duqoyo waayeela ula bakoorooyinoo jajaban oo dhaxdaa lagaga xidhay macdan iyo iska wata farahay xalay ku cillaanteen cirada ku cillaameen garhka mariyeen baa iska gududan macawiso duuduuban iyo qamiisku ororsan bay iska wata dhib ma saaro oday miskiinaad moodi faidaa uriida axaduhum diinahu daara xamaaliiqu caynayhi kaanahu majnuun buu i midkood diintiisa wax khusaya la taabto islaamka loor soo dhigto indhahaa wareegi nin waalan buu noqon miir lahay miirkaaba ka tagahayaba ma ogolayn diinta in laga aqbo laakiin waxay ku saabsan waa iska dulqaadanayaan adduunyo shuqul kuma laha sidaa darteed intay nooleen adduunku nabad baa ka jirtay maalinkay dhammaadeen ee baashu hallowday oo turaqday oo adduunyadu hallowday dhaqanka nabigay ka barteen in adduunka aan la isku sii dhibin laisdejiyo aan la israacinin laakiin aayaddan ilaahay inay hirgashoy socoto oo kitaabka ilaahay shaqeeyo oo asagu taliyo oo adduunka maamulo acidii jaabir w amarna rasul lah sal slm seef intuu ado udiyo saa yidhi ma aragtaan ee eh, nabigu wuxuu nafray amarna rasuul lah an nadriba man khaalafa hada kitaab musxafa meesha yaalla kan muujiya maxaa layaha musxaf magaceed seef tan nabigu waxaana la faray inaan ku garaacnay kitaabkii khilaaf kitaabkan ninkii garan maratan inay ka shaqaysaan naloo diray waa wada socdaan wadaadiyada masaajida ku urursada fadhiista reerka tufi taxayl ku dhaqa duceeya fid iyo kaadikasii dayna arbacuun akhriya ee howlaha xaadiyada qaalac mxuu ahaayey maqhribkii dheeraha iyo gaabka aroorta ku dhufta ee farasha jilcsaan indhaha istabadhiga sida idinku dadka tuugsanaya barya wada qumayooyin iyo bacwyo dadka habaarhaya warkaasaa loo diray ragada lala xisaabtamo hadday noqoto annaan hadlooda fajiiste qaab kaadida la yskaga dhaqa garanayn oo khamarji ah oo alihii rasuulkiisu gooyo oo riximgoysa oo wax kusan aan garanaynin baa siyaasadii loo dhiibi reerku waa jabeen hadday marka xoogow yay moodaan in la soo baraaro wadaadda ay rabaan inay ku soo noqdaan hee khadkii waa hore ay ka dageen caamayga gebiy wuxuu yidhi haddaan culumay cadli cuno iyo cashir mooyeen ciidan kaa dayo ceeb anaa falay buuri culumay cadli cuno oo weliime iyo mxuu aha qur la akhrinhay iyo aroos iyo dad dhintay oo mxuu aha la qawaaxaya hawshooda iyo howlahaas buui haddaan culumay cadla cune iyo cashir mooye dasi la bixiyo xoog mooy daydici barsanjigi marmar laga sii wax kale lama iyo burduha mar la afuufa iyo minhaajka oo saddex rubac la caydhiyo oo mxuu aha xataa beecba laga boodo ile beec shuq laguma lahayn cibaada la soo akhriyaa kadib dhag baa loo boodaa waxa lagu dhuftaa mxuu ahaye nikaax ama faraa'id baa lagu dhuftaa kadibna jaraaxaadka xoogoo yarka qac laga siin jiray wax kale mama jiraan ninka u badan baa xoogo wadan jiray kitaab loodhan jiray ii sheegee arbaciin sharxiisa ah madaad masaaric qora magaciisa aljawaahir ululwiyin baa loodhan jiray fi sharx arbaciin nawawiya yaa la wadan jiray wax tabar ma jirto marka uu arkay ninka caamaya geel buu wuxuu haddaan culumay cadla cuniya cashir mooyeen ciyadan kaa dayo ceeb falay buuri ceeb maayo anaba adugu ma khaldanide anaa khaldanba maxaa jira hawl aan lagugu talagelin baan kuu diray buu leeyahay hawshii talagalay waxay ahayd cadkaas inaad cunto casharna bixiso idan wadaadka hore soomaaliyeed marka reerku guurahayo musalliisu qarka saartaa ubbadiisa weysadaah uu iska sii socdaa keligii baa iska ku socdaa xeerheblaayan degayna jabad jabadii sanadka hore aan halkiibuu sii tagahaya casarreed basku iska saarsanaya awrta ciddii wax ka kaxayn maayo caruurtii saari maayo haw u taalla ma ah caanihiisa xilliga loogu shigo buu sii lugay iyo caagadiyo caagad biyaa dhaqankaasay lahaayeen idan nafsa shay marka xaabatuulla loo yaqaano soomaalida markaad joogto nimanka noocaas wadaadaha iyo hinlayaalkii ninka booska iyo curyaankii calaankii dadka noocaasoo dhan waxba aan qabanin xaabatuulla la yidhahdaa muxuu ahaye mid kaleo isaguna mxuu ahaaye reebarqodoo gabiy wuxuu hi misr gargoamba oo geel shuway wuxuu idhi markuu ka hadlay hawlaha nimankaan waxba qabanayn geeluu ka hadlaya markuu xeratago xumay naagu iga xoog badan xarbaheedan anunbaa u xidhan buuri hashiibuu la hadlaaya ilaa hashan in loo heeso loo qabiyo biyaha si fiican cabto jiidoo ilaa oomaray ku fuliy meel baas bay aadaysaa alla yaabo lagu dhammaaday idan wuxuu leeyahay markuu xeratago geelu markuu dheelmado xumay naaguhu dumarkii la yasahayo xumay naaguhu xaabatuulladu iigu xoog badan xarbaheedaan anunba u xidhan buu marka geelu saa u dheelmado dhiilkay la soo dahaweenku deela ay sii cogteenoo diyaara bay dhammaandhabi la soo ordi kiin layaalkay gabadha qabe ee macawisa shoollaha geystay asagoo la ilaalinhayay dhiil caanaa loo geeyey xerta socota wadaadka kanaafiga carruurta waxaasuna ayaa wixii nacfee dheef ayagaa la buur in lagu dagaalamo geel haddii lasoo weeraro hadduu dhumana la doono la ragaadiyo la shubo loo rafaado wixii rabo anaa diyaar u arko wixii dheefa ah, masaakiinta iyo xabatulida haweenka iyo xerta iyo wadaadaha iyo kuwa halla siiyagu akhyaar wey waa xilkasnimo xilkasnimo wey laakiin innagu hadda waxay noqotay hawsheen hawshii eh, qorqadii ninkii ciyaal fidaad muxuu ahaa naiga tiro igu tiro naiga tiro igu tiro bay noqotay dad korni baa sheegay inuu la noqdo ma fiicne wixii nacfi ah iyo dheefa ah in dadka laisu dhaafiyo wixii dhiban abu qabarka u ridato waa xilkasnimo caaisha maxay tiri nebi maxamed lammaa xatamahu nnaas dadka markay nabiga burburiyeen oo u dabcay istaag sagaaldan ragacuu tukan jiray istodobuu tukan jiray mar fadhi istaagbu kul kadibna waa fadhiisan jiray fadhibuu ku galaa mar haddana waa istaagaa oo nebi maxamed dadku mayay saaraayeen idan waxaan ku saaray oo ku culaysiya lafa rageed baa jira inaan soomaalidu ninka ragga xilku saaran wey mas-uuliyadda dhan baa saaran waa walbahaarhaya waa fikiraya maxaad qabataa xaggeed wax oga keentaa seed yeeshaa cadowgooda waa u soo jeeda markaa nabigu waa burburay waa cimri degdegay asagoo geed adayg dhashay weliba culays ku dhaca hadduu cid ku dhaco waa dhammaan waa la baabi'i lahaa caaisha waxay tihi aabbaheed labadii sane ee xoogow dhibku qabsaday yaa waxay tihi abubakar wixii ku dhacay low nazala maa nazala calaa abi bakar cala aljibaal lahaa dahabay tihi qowyaha waaweyn wixii abubakar qabsaday hadday la saari lahaa qowgu abaabi'i lahaa dowlad oo dhisan buu nabigu ka tegay markaasay ku burburtay fii saacatin waaxida markaas wuxuu isku dayay inuu ku soo celiya shay walba meeshiisi laabudda inay an yarjica kullu shayin ilaa masaarihi asaxiix markaas weliba saxaaba waxay dhaheen maya kuma celin karra ma awoodno abubakaru ama awooda ama awooda walle waad go-aysaan muxuu ahay hawshaad wadaysaa ama anaa dhiman ama shay kasta maxamed siduu ku ogaa buu ku laaban hadduu xoogow dabac muxuu qadan lahaa iyo firadda taaliif ta'iif qadan lahaa dib damba lama arkay muslimiintu waa mahadiyeen sidaa darteed bay farta dhexda ka qaniinaan markay arkaan rido iyo gaalnimo kibirtay oon la waabinaynin riddatun walaa ababakr lah bay yidhahdaan ma ahalqabsi bay noqotay leannu mowqifku istaaga cumar baa maa habeen waxa lagu yidhi kow aad loo ammaanay muxuuna yowmun min abi bakr khayrun min cumara wa ayaamihi kullaha hal maalin abubakar uu qabtay hal maalin abubakar meel istaagay baa oo dhan ka khayr badan buu wada ka badan maalinkee waayaa la yidhi wuxuuhi waa ridda yowma wafaati nabiy maalinkaa weeye wuxuu wa laylatu min abi bakar khayrun min cumara wa aali cumar buu waa leylat lhijra wa qaari xiraa buu qaaru thawr baan rabaa mise xiraa buu ahaa qaaru thawr halkaa habeen ee nabigu uu la dhuuntay ee godka la galay ee uu difaacay ee uu gudbiyey ee badbaadiyey yaa wax kastaba cumar ka khayr badan yacni waa in dadka loo ogaado marka waxaa weeye nabiga waxaa laga doonahayaa iyo dadka ku daydaba laga doonahayaa dulqaad wix ashkaasba ku saabsan ninbaa nabiga ku yidhi nabi maxamedow waxaa la sheegaa he in dulmiga iyo baqiga ummadda aad ka reebto ood ummadda iska daaya ilaahay ka cabsada dulmiga xadgudubka iska daaya markaad meel cidla a ka heshana waad ka farxala taabigod laba ninoo isku qabtay hal isku qabtay baa nabigu garti qaaday wuxuu ogaaday midkan uu gardaran yahay kiibu qabtay wuxuu yidhi masaajidka lagu xidho intay xaaladu ka caddaanayso wuu soo orday waxaa leeyahy adeerkaa baa xidhan oo hebel bay hal isku haystaa nabigoo khudbaynaya taagan halkaas soo istaagay markaasuu intaa nabigu innahum yazcumuuna annaka tanha can ilghay wa tastakhlii bihi buu nabi wuxuu yidhi igu celi saxaabi kaloo ninka istaaga u u ah wiil yaroo qiimo badan ah baa istaaga nabi maxamedow waa oday xanuunsanaysa iska fadhi hadalka inoo wadbuur waxaan ka baqay war nabigu intuu hadalka maqlo oo uu dhibsado inuu duqa habaaro meel ka baxay la waayo ama aayad quraan ay soo degto ilaa qiyaama la saaca la akhriyo reerka laga hadlay reer hebel duq adeerkii weeye marka waxaan damcay nabiga inaan ka eh, leexiyo hadalka duqa oo muxaadaro inoo wado khudbada nabigu wuxuu damcay laakiin inuu fahmo ilaa cabashaa soo yeedhaya odayga cabanaya waa in la ogaado iigu celi buu hadalka saxaabigaa ka dhexgalanab wuuu kaadayga hawsha kuma taallo duqaan dhigay aan maqlo duq wuxuu idhi innahum yascumuuna annaka tanha can ilghayi wa tastakhlii bihi dadku waxay sheegaan munaafiqiin baa sheegahadi maogtahay munaafiqiintu waxaa la sheegaa buu idhi inaad dadka baqiga iyo xaduudka ka reebto laakiin adugu markaad meel cidlaha ka hesho aad samayso wal ummadda bimacnaa baad xidhay wey nabi wuxuu i ayaquuluuna kadalika haddaan baqyi sameeyo oon hoosta ka wado idinkuna idinka reeba ana idhibi buuri iska wata ninka amiira maanta intaa lagu yidhaahdo maaniga haa aw hebel hebel meelaad aadayba la arki maayo indha damba lagu saari maayo dulqaadka nabi sal slam ninbaa u soo dhowaaday maalinkaasuu daco inuu salaamo nabigu wu salaantid ba toriba ka soo dhacday tawriid laba afla oo xaggana ka sumaysan xaggana ka dhexda la qabsado khinjar baa ka soo dhacay dhab cumar iyo niman baa qabtay raggii nabiga la socday waa sidee baa le ma run baan kuu sheegaa run sheeg inaan ku ikhtiyaaraan rabay ku wareem waxaa laii soo diray inaan ku dilo waxaa laii sheegay inaad carabna baabi'isay madiina iska dhex socota si tartiiba adoon ah, istaaf iyo waardiye aan lahayn marka waxaan rabay buu yidhi laba bilood baan sunta ku shubahayay lafteeda ilaa gashay baashina waa la waraabiyaa suntan marka midida iyo toorida iyo war ay la gelinaya seefta ayadoo qabo laguma shub seeftaa la cadayn markay dhuxul noqoto oy nalkaa u ekaato yaa sunta lagu shubahaya lagu qabooji suntaa biyo looga dhiga waa la waraabin suntu marka waxay gelaysaa birta lafteeda gelaysa gudahay tegi shan sano saddex sano suntii ku shubtay dhowr sano kor way ku oleysa ninkaad marisaba u dhammaatay abululata almajuusi cumar toddoba saxaabiya kulu raaciyey markuu cumar intuu waramiy cararkii u yidhi ee lii hala qabto yuusaa nin kastoo taabshied saddex nin buu dhaawacay toddoba saxaabi naftu ka bootay baalka wuu sumaysnaa laba bilood buu waraabinaya suu waraabinaya nabigu markaasi nabi maxamed ma dilaa iska daaya ninka khanjir baa ka soo dhacay inuu ikhtiyaalay miyuudan haa ina allaha laa yusallitu laa yusallituka calaya ilahay u kaa sallidi maayo kii seefta oo la baxay kun khayra aakhiri man yamnacuka mini wuu isku xaaray nabig wuxuu iyakaa difaacaya kun khayra oras ka tagin baa leyd alimra'a alyahuudiya sumaysay ilaa uu nabigu suntu u dhintay eh, dafeetadeedii farahu ka qaaday maa kaana yantaqi caaisha gabagabaysay nabi maxamed lafihiisa weliga uma aana goosan si kastoo loogu xadgudbo laakiin diinta haddi lagu xadgudbo soo ma ah an tuntaaka xurmatun min xurumaat illah mar hadday saa dhacdo maa kaana yaquumu liadabihi shay nabigu mar haddii ilahay diintiisa lagu xadgudbo cadhadiisa wuxuu istaagi kara lama arko waa laka carara laakiin asaga hadday ku tuntaan oy wax ka sheegaan oy ku xadgudbaan dan kama laha ajir baa looga qorhaya fasbir kamaa sabra ulcasm min rusul baa nabiga lagu yidhi walaa tastaxjil lahum idan gabagabadu waxaa weye ruuxa wixii asaga xuquuqdiisa ku saabsan ha iska cafiyo dadka ha tanaasulo ha dulqaato laakiin faida uriida axaduhum min diinihi daarat xamaaliiqu caynayhi kaanahu majnuun warkaasaa la doonaya laakiin dhibkan waxaa weeye haddii diinta lagu xadgudbo oo ilaahay la caayo oo nabiga la higaadiyo oo gaalaxarkaha soo goosato oo wax kastoo muqadasa lagu xadgudbo dan kama lihin ninkanna u badan baadhi inaa ilana raajicuun ninkan u badan ama xaabad baana dhoolaqay waa ninkan ugu iimaan badan weeye laakiin nin haddii labiisa wax laga sheego ama aabbihii la taabto ama tolkii la yar fiiriyo waxay alwalaa walbaraa buu kaa qaadanaya bara kaamil buu kaa qadanaya kukusalaayamhayo waa ku goynhayaa dib dambe hebel waa nin xun faajir khabiif awey buu ku leey maxaa jira wax ka sheegta wax kale maaha maalin baa asaga lafihiisa yar xagatay haddii laakiin allihii abuuray khaaliq abuuraad ku xadgudubto oo diintiisa aad ku tumato oo nabiga aad higaayso oo wax kastoo xurmalaha aad dardarto dankaama laha ninka u badan ba yar xumaan kuwa kale danba kama laha isku taaba qoyskooda diinta soomaaliyeed oo qabiil la yidhahdo isku taaba wakaas ka adbax taxriif iyo darja ku sameeyaan oy nashnaashaan oy waxeeyaan ee meel ka gaadhaysaa meel xun bay ka tegi nabigu waxaa la in lagu daydo akhlaaqdiisii dhaqankiisii suhdigiisii wadaadaha waad arkaysaa nabiga ha lagu daydo lakin waxaa lagaga dayn keliyae masaailka sunnada iyo itibaaca iyo howlahaasa lagaga dayn laakiin zuhdigiisii in lagaga daydo diyaar looma ah adduunyada in layska fogeeyo diyaar looma ah ina cabdan min cibaadi illaahi khuyira bayna ma cinda allahi wa bayna addunya fakhtaara maa cind allah adoon addoomaha alla kamida ah ayaa la dooransiiyey adduunka inuu sii joogo in aakhara ila agtiisa la geeyo fahtara maa cind allah abubakr baa ooy ilmeeyey wuu gartay nabigu la dooransiiyo uuna doortay muxuu ahay cind allah yani waxaa in layska ururiyo caruurtiis wuxuu kula dagaalamhayay inay dahyo xidhaan faadima wuxuu ku gooyey dahya xidhat keliya maa lii waliraq ina eh, laa yanbagii linabiyin an yadkhula beytan musawaqa nabi uma haboono guri la xarxadhay la xarxa inuu galo aniga adduunye maxaa iska kaleba um, hadaad bilowda inaad aniga dahay u xidho albaabkii oo alaab maxaa daaha derbigaa ku wareejinayna nabi nabigu dahaba ku haystaa ay gabadhii dhalay ku xidhatay guriga ku ruqsatay oo iridda ku xidhatay ama doco ay ku xidhay annagu waaban ku wareejinaynaaba daariya daba muxuu ah, ballo weliba qaali ah oo lagu kala baxay baa lagu wareeji oon wax baahay aysan keenin oon daaqad lagu asturaynin oon albaab lagu derbiga halkaasaa lagu xidhayaa derbiga ah yacnii adduunkii layska ururiyo ilaahay tiisa la daneeyo waddan muxuu ahaaye midda alloon laga xiga wax kastaba waa muhiim jiddan wey qabaa'ilkii balaayadan labadan ah layska ilaaliyo nabiga marka waxaa lagu yidhi eh, nabi allow idfac bilatii axsanu sayi'a naxnu annaga aclam u ogaal badan bimaa yaasifuuna waxay kaa sheegahayaan waxay tilmaamahayaan ee xadgudubka ah ee ay ku leeyihiin waa kaahin waa majnuun waa saaxir waa kan ama bimaa yaasifuunahu min ashirki shirkiga alla ay ugu samaynayaan ku xadgudbahayaan iyo awliyada ay baryahayaan iyo alla wuxuusan mudanin ku sheegahayn labada macnaba waa suuragal bacd culmu leeyihi waqul waxaa tiranaga allahu rabbi waxaa tiradaa rabbi acuudu bika rabbi waxaan kaa magangelaya adiga min hamazaati shayaaiin shayaaiinta waswaaskooda waswaaska ay kugu arinhayaan amaad baaba'daa amaad ka noqotaa amaad guuldaraysataa ama kan ama hamazaatu shayaatiin ee wasaawistu shayaatiin wa acuudu bika adiga waxaan kaa mangala an yaxdu inay ii yimaadaanba shayaatiin oon kulannaba na kala fogee an yaxduruun fi dunya cinda almowt xilliga u daran xeluu leeyihiin shaydaanku dadka wuxuu weeraraa cinda alwafaa ruuxa markuu dhimanaya adduunka uu ka baxaayo waa xilliga u daranaya weerar ku qaadi leeyihin ahaar salaf badan ku timid ayaam nabi dunya risaalo dhan boqodiyada ka alifay saxaabo badan hawsha ka hadlay axaadiid marfuuco ku timid calaa dacfin fii bacdiha wa fii aktarihaba ee maraasiil badan waxay tilmaamayaan weerarka u ba'an wuxuu kugu qaadaya markaad nadbaxayso liannaha hiya alfaysala xilligaad nadbaxaysa waa faysaladii imaa calaa xusni alkhaatimati watawxiid wa imaa cala alkufri washirki idan sidii kimyaalxukun afbaxay sheege madheera may ahayd oo shaydaan gaale la socday magaciisa i sheega ya qolyada mi amsa mid kale u ahaa marka l baa la laa ilaaha illa allah qulaa kaasuu yidhi mxuu ahaa tasfaay girma mxuu ahaay alaabu la kacay gaaladii oo turbiyaanka la shaqaynaysa soo dirta soo sisay buu ku wardinaya nin reer macalinaasna waxaa la tawxiidso wow buu ka kacay wow woobay wow buu ka kacay baa leeyi yani nin walba wixii ku dambeeyey buu ku dhacahaya shaydaan baa halis wey xilligaas xusnul khaatima muhiim jiddan wey aad waa in ilaaliyo niman muxuu ahay konteenaro ku nafbaxayn isli baa lagu sheegahay markay nafbaxaaye la waraa muxuu ah konteenarka ma yimid markab ma xidhay ma xidha markabkii ma dhaqaaqay ku nafbaxayna waa la sheegay waxba u bixi mayne halis wey hawsha iyada ah idan adoo dhan baa halka ka baxaya marka shaydaanku weerarba kugu qaadaya saa darteed bay self waxay yidhaahdeen ama fuqarin badan ka mid a ah, waa in halka loo dhimriyo oo xataa qul aan la dhihin bay dheheen iyagoo ay bannaan tahay sunnada ku timi qul in la yidhaahdo haddana waxay u jeedaan ha loo dhim ruuxa meel khataru marayaay yuusan xanaaqin oo xanaaq musan oga tegin tawxiidkii ha loo tartiibiyo waacuudu bika rabbi an yaxduruun rabbigu waxaan kaa magangelaya inay shahaadiintu ii yimaadaan iga soo qayb galaan fadhiyadayda iyo goobahay wa qaala tacaala fii suurati xamiim fusilat walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a idfac bilatii hiya axsan walaa tastawi ma sinno ma eko alxasanatu wanaagu iyo wala sayi'a wanaag iyo xumaan ma sinno same iyo xume ma sinno idfac waxaad ku difaacdaa midda xun hiya axsan xumaanta dulqaadicida xadgudubka waxaa dhibay kugu yimaada wanaag kala hortag baa lnab all ku qabooji wanaag ka horgee faida ladii baynaka wa baynahu cadaawa haddaad xumaantii wanaag kala hortagto ood xadgudubkii cadaalad kala hortagto oo goynta xidhiidha aad kala hortagto oo ninkii ku bi'iyey aad adugu qurxiso faida ladii baynaka wa baynahu cadaawa ninkii adigii asagoo cadaawadiin dhexaysay kaanahu waxaad moodaa w intaa ka dambeeya weliyu gaclun yahay xamiim weliba ku dhow ama shafiiqun mxuu ahaay raxiim ah kuu naxariisanay kuu danqanay qariib buu noqonaya idan ruuxu mxuu ahaay wanaagga iyo khayrka iyo dulqaadka iyo sabirka waa lagu soo jiitaa waagi dambe cadaawadoo dhan baa qamiis laga shubahaya wamaa yulaqaaha midaasna lama kulmo hadi hasla khaslada waa maxay khaslada wamaa yulaqaaha khaslada iyo dhaqanka ah in xumaanta wanaag lagu difaaco oo sabir la muujiyo oo nin walbo kubi'iyo la wanaajiyo kari karto wixii sharciga aan khilaafsanayn ilaahay lama waafajiyaba wamaa yulaqaaha lama kulmiyo oo lama siiyo khislada iyo dhaqankaa wanaagsan aynu kuu tilmaannay ila aladiina sabaruu kuwa dulqaatay mooy cid kale sabr wamaa yulaqaaha lama kulmiyo ama lama siiyo weeye ilaa duu xadin caiim dheef weyn iyo nasiib aakhra mid kuule ilaahayna jecel yahayba mooye dadka intoo badan ma helaan wa imaa yansaannaka hadduu ku tukeeyo ama ku tukhaaliya liku riixo min ashayaani shaytaan nasqun riixe ay naasiqun baa loo jeeda wax ku riixaya camal shayaan iyo culays hadduu kugu yimaado xagga shaydaan ka yimid fastacid billaah ilaahay magangal baa leh ilaahay magangal ina huwa samiicu lcaliim ilaahay baa maqal badan oo ummadda dhibkooda maqla iyo baryadooda iyo waxay sheegahayaanba alcaliim u ogaal badan xaaladooda gabagabana waxaa la faray asabru cinda alqadr wاlxilm cinda اljahli wاlcafu cinda اlisaaa gabagabadu inahaas wey ibn cabaas baa khulaaseeyey waran baa le hawshaan ka hadal wuxuu nabigu waxaa la faray oo muslimiinto dhan laga rabaa asabru cinda alqadr markaad cadhootay lagaa cadheeyo inaad isceliso aradu waa hawl khatara wey sidaa darteed ibnu qayim wuxuu le arkaan lkufri waa alaaatun alkibru alhadab walxasad kufrigu arkaan buu leeyahay kama ana liliimaani arkaana soo sidaa ma aha idan arkaanu lkufri wa alghadabu walxasadu walkibru xasad iyo kibir iyo cadho kufriga arkaantaas ka duulaa cadho aad cadhootaniman baa u gaaloobay waa inaga dadku ka soo hadalla xasad aad xasdayso nimankan khayrka alla siiyey niman baa diinta oga baxa kibir iyo isla weyna marree hebel baa annagu raacaynaa jaaladaarood markii maxaaki soo bixi maxaa la yidhi wadiinta qaatu jihaadu halkamaa la yidhi maxay dhaheen annaga ma nimankan noo soo qaata mooryaan from mooryaan tu mujaahid yeeli mayna dheheen from mooryaan tu mujaahid yeeli mayna hawiye annaga shaaridiina noo soo gashaday xasad wey waxaan ku nidhi waxaad yeeshaan idinkuna shaaridiina gashada hawiyar hadduu soo xidha jaakatiinna muxuu ahaa ay ku buufsantahay mujaahidiin idinkuna gashada isku buufiya maca salaama ninka laga reeyaanu aragnayn yeeli maayaan xasad baa ka dambeeya ma aha ma aha shaar bay soo gashadeen iyo faromoryaantu mujaahid iyo howlaha xakama shaqeeyaan faromoryaan iska daya farom mushrik tu muwaxid baan haynaa abubakar iyo cumar maxay idan ilaahay saasuu ku yidhi kadalika kuntum min qabl famana allahu calaykum fatabayanuu ilahay baa ugu halqabsaday oo kala hadlay hadda ka hor mushrikiin baad ahaan jirteen dhiiggoodu bannaan yahay ilaahay baa islaamka iyo diinta idin siidu ku galladaystay idinkuna ha degdegina ka fiirsa dadka laynaysaan baa le idan nafsa shay waxaasoo dhan marka mooryaan baa maxay yidhahdeen waa sidaas howlahaas waa sidaas wey howlahaas marka xasadku waa dhib badan yahay xasadku waa dhib badan yahay kibirku xasadku cadhadu halis wey marka nabigu waxaa la faray asabru cinda alghadabi waalxilmu cinda aljahl haddii lagugu xadgudbo dulqaad raroosh biyo madaadshaan ah oo xelkasa noqo nin soomaaliyadoo weydsan baa leeya hebelo maxaad la cayililada la naaxilaadahay wuxuu hi xilirmaaraysna waan xilkasna waan ahay buu intaa dambe xilirmaarayska ay dambaysee xilkasnimadan ayaan ka rabaa xilkasna waan ahay buuni xilirmaaraysna waan ahay buu dadku waa dadka iska tabaryaraayeenoo dhaqaale ma jirin waxay raashinaa la helaa raashinkii loo keeno duqii in wuxuu qaybbuu ree wax yar intuu ka qaato reebaya islaantii baa baahan carruurtii baa baahan martibaa jirta cirta idinma bogtuu leeya baahi idinma bogto wixii la ii keeno intaanu muxuua ah nafta ka ceshado yaan iska dhigaa haddii dhilci aan la ii keeno naftun ka ceshadaa waan dhigaa qaraabo musaafur socoto marti islaantii hawsha gashay carruurtii baahidu waa badan tahay xilkas baan oo doqon intuba dabanada qabsado dhiilka uun hemaarsanhayo heensanayo biyaguu oo isdama halkaasaan si dameer ku cayin lahaa xilli irbaasma waan ahay nin irmaan baan waa laftiga la imaalaabu dadka habeenka la ixsaabiyaa inahaasaa isu tagayoo aan la naaxil ahaybu gabagod waxaan uga dan leeahay xilkasnimada laabudda waa muhiim jiddan wey waa shay loo baahayo alxilmu cinda aljahl qodobka saddexaad alcafu cinda alisaa alcafu cinda alisaa haddii lagu xumeeyo ruuxa cafi saddexdaa qodob ninka laga helo gob weeye garaad in la doorta astaahila wey soomaalio dhanba muxuu ahaye lagu xidho ya alxilmu cinda aljahl alsabru cinda alhadab alcafwu cinda alisaaa warkaa iga hadlayniumarow fahaadihi tani waxaa weye siiratu nabiga dhaqankiisi way maca ahli lardi insihim wa jinnihim mu'minihim wa kaafirihim tan aan soo tilmaanaba sheekhu waxaa weye nabi maxamed dhaqankiisii khayr lahaasi kitaabka ibnuqayim qaabka u ururshay waa laysa lahu mathiil lam yusbaq ilayh loogama hormarin aad baa ilahay u barakayay kitaabka wala kitaab weyn culus oon iska on dabataagan ku baahanya fa haadihi khulaasadan ku soo siiyey waxaa weli siiratu nabiga dhaqankiisa maca ahli lardi adduunka dadka ku noolaa nabiga qaabka looga dhaqmi jiray baan kuu sheegay insihim insigoodii iyo wajinihim oo shayaadiintoodii ah muminhu muminkoodi waa kaafiri gaal iyo mumin insi iyo jin qaabku nabigu loo dhaqmay ilaahayna faray iyo khudadii loo jeexay min allahi subxaana wa tacala ee nabigu uu ku tagay wataas hala qaado sheekh buri faslun fii siyaaqi maaazihi wa bucuuihi cala wajhi ikhtisaar almaazi waa jamcu mazan jamcu mazan yuqaalu hazaa yazu hazwan wa mazan alwaaxidu waa hazwatun iyo hazaatun muhimaduna hazwuna waa alqastu baa laga keenay meel baad u qastaystaa weerar iyo dagaal iyo goob mucayan iyo qoys iyo gaalaad aadaysaa marka hazawaadna waa lagu jamciyaa maaazina waa la sheekhu marka wuxuu uhi fii siyaaqi makhaaziihi hadalka ujeedadiisa maqza la yidhahda hadal badan ninku jeedanaya wuxuu ogol leeyahay biyadhiciisa meeshuu tooganayo goobtu garaacayo waxaa leeyahay maqza alkalaam hadalka ujeedadiisa waxaa loo ogol leeyahay hadal badan xawaashi iyo hadalku lubi buu leeyahay cardulkalaam iiyo ujeedadiisu laba kala qaab wey somalida hadalka marka arar iyo mxuu ahaay cuqab iyo mxuu ahaay duluc iyo waxaa weeye iyo gabagabo hadalku ilaan waa muqadimo iyo mxuu ahaay dulucdii dhexda hadalku meeshuu ka baahiyey in gadaal laga ururiyo hadal urursan baa lagu bilaabaa kadib baa la fidiyaa markuu baaho oo ballaadho oo jawaanibtaoo dhanba laga hadlo hadalku ballaadho meel kastada aad taabato waa la ururushaa gabagaba lagaga taga nihaaya khaatimo weeye nafs shay gabagabad waxa way maqsuum marka ujeedooyinka asal la yidhahda hadda laakiin loo jeedaa waa maqaasidii xisiga duulaamihii nabigu uu qaaday duulaamihii nabigu uu qaaday intuu asagu raacay iyo intuu hogaamiyey iyo dagaalihii waaweynaan lagu dagaalamay iyo kuwa aan lagu dagaalamin iyo lugmaroodii marka laisku ururiyo boqol duulaan bay ahay mi'ata ghaswa boqol buu nabiga afka xidhay ama asagoo ha raaco ama saxaaba ha diro ama dagaal ha dhaco ama yuusan dhicin boqol wey xaafadkasugoo ilaa boqol iyo labaatan buu ku dhoweeya laakiin inta ay jumhuurahsiyar isku raaceen intaas wey xaakim baa markuu horraysa qadiyaddaa sheegay aad baa loogu naqdiyey oo lagu galay nin aqoon badan buu ahaay waagii dambe xaafadka u gargaaray uruuriye fixbaarigiisu u waday ee iskugu u wadayba boqol iyo weliba ka badan soo saaray marka waxaa weeye waa arrin jirta wey baryahanta waxaa soo baxay nabigu ma duulin kuwa ku odhanay nabigu maba duulinba nabigu tacaayu silmi wada noolaasho wada socod buu yaqaanay nimankiinu barhka la ordahaya waagii asmare la fadhiyey muxuu dadka soomaalida loo tashahayay reerka la majaxaarinay bay ka soo yeedhay ninkii iibsaday muxuu ahaayey intii yaraydee badda ahayd u feermeeyey gaalada muxuu magaciisi maaha cabdiraxmaan cabdishakuur akhzaahu allah in lam yutub can dalik ya kaasuu ah rag la fadhiya baa ii sheegay ilahay ka badbaadiyay balaayadaas sheekhu marka wuxuu yihi faslun fii siyaaqi maghaaziin duulaamin nabiga aanu kaxaynaynaa buui iyo wa bucuudihi jamcu bacatin dadku diray nabigu ciidamihuu diray calaa wajhi ikhtisaar si kooban baanu ururinayna sheekhu wuxuu yihi markaan hadda wuxuu rabaa ghazawaadka nabiga inuu mid mid u sheegay iyadoo kooban urursan kadibna uu daba dhigo fiqigeedii wixii laga faaisan oo waliba bad ah aad u qiimo badan wuxuuna soo hormariyey axkaamu siyaasa iyo maamulka diineed iyo siyaasadda in laga qaato nabiga khasawaadkiisii iyo siyarkiisii iyo shamaa'ishiisi baa ka fiican in araa u laga qaato iyo waxay la tahay wuxuuna sheekhu yidhi wa kaana awala liwaai wuxuu ahaa calankii iyo mxuu ahaay raayadii u horraysay oo caqadahu rasuulullah nabigu calankii u horreeyey dagaal duulaankii u horreyey nabigu maxamed uu bixiyey wuxuu ahaa lixamzata ibn cabdilmutalib fii shahri ramadaan calankii u horrey nabigu intuu xidho ila calankan qaata ku duula oo haydiin babal sumad haydiin noqday astaan xamzana nabigu u dhiibay calaa ra'si sabcati ashhurin min muhaajarihi toddoba bilood كبلاوي سو مهاجر يمد بشي تضبات بوار رقاقية سنة سنة رميز ترى دولان قال وين سو مري حديث عائشة في النساء أول آية نزلت في الجهاد والقتال إن هي آية الحج أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نسل قدير وين سو مري إلى تعالى nabigu hijradiisa laga bilaabo ilaa toddoba bilood markuu nabigu inta ciidan diyaaraha habeenhay buu duulay dagaalkii badar dagaal ka horreysay ansaar ka qayb qaadatani ma jiro wixii dullaamihii ku horreeyey muhaajiriin ka saabaxahay laannahu nabigu wuxuu ilaalinayay markii baycatulcaqaba la galay ansaar nabigu wuxuu beeca kula galay inay ka difaacaan nabiga naftiisa iyo dadka la socda muslimiinta ah camaa yamnacuuna minhu anfusahum wa amwaalahum wa abnaa'ahum wa aswaajahum idan inay madiina ku difaacaan oon loogu soo dhowaanin baa beeca nabigu kula galay marka inta uun dullaanku soo dhowaanay nabigu muusan ansaar u yeedhayn kolba koox muhaajiriin u ururiyaa buxuu yidhaahdaa tii wey kaana liwaan buu ahaa calamku nabigu u guntay abyadocad calan cad buu ahaa wa kaana xaamiluhu ninka wadana waxaa xambaarsan abumartad kanaas ibn xusn alhanawi xaliifu xamsa min reer bani haashim xaliifku dhaqan ku ah carbeed buu ahaa ninkaasaa calanwadaha ah ila bandiirada waa la socdaa fardaa la saaran yahay iyo mxuu ahaay waa la lugaynhaya ama geelba la watahay waxaa weeyaan nin baa wadahaya wa bacaahu nabigu wuxuu diray ciidankana amiir xamsa u ahaa ciidankani wa bacaahu nabigu wuxuu ku diray xamse fii alaaثiina rajula min soddon muhaajiriin ah khaasatan oo xul ah soddon muhaajiriin min nin ansaariga kuma jirin muxuu baxay yactaridu inuu markaas jidgoy u sameeyo ciidan kolonyo iyo safar liqurayshin ja'ad min ashaam ilan quraysh intay maka baxaan bay shaam u safri badeecay geyn jireen waxbay ka soo qaadi jireen halkaasay ka ganacsan jireen sii xeebtayna mari jireen nabigu marka wuxuu bilaabay alطalab can alghalaa'imi waalamwaal ghazawaadkan dhowrka waa ghazawaadkay ka dhimbel qaataan way aljamaacat almujaahida fi caalam islam alyowm saa marka cusubukan waxay bilaabaan ghazawaat saraaya ay ku raadiyaan hee khanaa'im hadyu muxamed sal l slam hadyu muxamed oo aad aad loo fahmo weeye intaas oo duulaanu nabigu qaadahay xataa beder sababkeed muxuu ah alghazwat alkubra yowm alfurqaan yowm altaqa aljamcaan hawshadu maxay ahayd albaxu can khanaa'im amwaal ciiru quraysh alqawaafid nabi wuxuu yidhi ina keena lacala allaha ilahay muqhaniimo nooga dhiga laga yaabaayo idan saasay ahayd dagaal laguma talagelin in koronyada lala wareegaa la doonahaya laakiin kuwa masaakiinta ah ee sakaraadka ah bacu saraaya walbaxu can alghanaa'im walamwaal waxayatubaaru waa jariima laa tuktafar jariima laa tuktafar wey laakiin waa jahala laanu mxuu ahay hadii nabi maxamed lagama warqabo haddii laga warqabona waaqic baasay ku soo koreen baa oo mxuah indhindha xidhay oo indhaha duubay ilaan faham bay u baahan tahay ninkii mxuu ahaay wadaadka soomaaliga ah intuu baray sheekh aadan cawlihan miyuu ahaa oday shee cawlihan ohan oo reer koonfureed fiqiga iyo axkaamta adoga barteen oo ka faa'iideen oo xamar fadhihi jiray xilliga talyaaniga ayaa nin kasoo soo xereeyay gobollahan dhexe ayuu muddo dhowr sanaa wax barahay markuu cilmigu u dhammeeyey nin fahmo badan buu ah wixii o dhan buu qaatay carabiyadii fiqigii axkaamtii markaasuu sheekhu wuxuu dareem inuu ra'yigaabi caqli gaaban yahay oosan maskax badnayn fahmadu yaa iskuma xidhno dhugto adoo faahim ah oo wax kasta sidii kumbuutarka qabanhaya ee haddana dabaalba noqonaysa eber ah. marka iskuma xidhno laaziman inkastoo islaaimana ninka fahmada inta badan caqli badan yahay haddana waxaad arkaysaa nin fahmo badanoo xifdigiisu zaa'id yahay laakiin aan caqli badnayn markaasuu yidhi waxbaratay laakiin caqligii aad ku hogaamin lahayd badan haynin buui wax baratay laakiin caqli away buui dardaarankaasuu siiyey wuxuu waxaad baratay laakiin caqli away meeluu ku dambe war ooma hayo waagii isku dhaceen baan maqlay ka muxuu ahaaye ninka u tarjumisa sheekha ku sheega ninkaas waagii dambe dagaalameen wadaadkii muxuu aha shacab jawhar bay dagaalameen ilaa jibjibay ku dagaalameen gabagadu ha noqoto waxaa weeye fa inaad wax taqaano waa laga yaaba ood wax laqbaysatay oo indhaha meelaha marmaraysa laakiin fahamkii baa kaa maqan albaxu wa alab alghanaa'im fi awaa'il اlamri waa min hadi rasuul dhegaysa hadda yactaridu ciiran liqurayshin ja'ad min ashaam wa fiiha kolonyada waxaa ku jira abu jahl bn hishaam almahzuumi fi aaaai rajul saddex boqol oo nin bay fooda geliyeen iyagoo soddon ah markaasa lasu safta weliba xamsa wuxuu diyaar inu dagaalamo soddon iyo saddex boqol ninkiiba maxaa ku hagaagahaya toban nin oon isku awood ahayn agga dhaqaale iyo agga tabarba saddex boqoloo nin muusa ibnu eh, cuqba saaxib almaghaazi oo min abat innaas bidafani lagu tiriyo isagu wuxuu leeyahay boqol iyo soddon bay ahaayeen raakib ah boqol iyo soddon raakib bay ahaayeen gaaladu ee eh, ma ahayn saddex boqol baa isugu yidhahda ibnu saydinaas mujalladka koobaad saddex boqol konton iyo shan funuun alathar cuyuun eh, alathar fi funuun almaghaazi wa shamaa'il wasiyar baa isna si kastaba noqotee fa balaguu waxay gaareen saxaabadu siifa albaxri badda ee eh, siifa albaxri waa badda xeebteeda hadda siifku waa meel magace waana xeebti wey sayf baadad u qaateen ma waa siif siif albaxri oo min naaxiyat alciis dhanka ciis marka la yidhahdo marka madiina la joogo yaa gacanta bidix loo baxaaya <clears throat> faltaqow waa kulmeen gaalada iyo waxaa ishelay muslimiintii yaraa wastafuu lilqitaal dagaal bay u diyaargaroobeen iyagoona waa safteen kuwana waa safteen Eh, ah. famashaa waxaa meesha nin eh, asagu mxuu ahaay xaliif la ahaa muslimiintana gacansaarla lahaa qurayshna ay gacansaar lahaabaa nimankaan kala badbaadisnima dhexgalay oday ah ugaas ah la kala dhexgalay oo niman yahow isbadbaadiye muslimiintu xukun waa laydinka badan yahay soddon baatin waa laydin baabiin karaa jooga nimankan waa niman mintiid ah oo soo xidhay ood guryada ka soo saarteen oo xoolada ka dhacdeen ballankeeda wanjal way wadan baabiin hayaane iskaga carara wuu akhriyey alaabbuu diyaariyey waa kale waa kala fariisiyey famashaa waxaa socday baynahum wey majdiyu bnu camrin aljuhani majdiyu bnu camri yadiis la shadaa xoog badan wa kaana majdiyu wuxuu ahaa xaliifan lilfariiqayni jamiican riwaayada ibnu isxaaq iyo ibnu sacad wa kaana muwaadican wey muwaadican yacni muslimiintan dagaalku lumusan jirin qurayshna wax dagaalka lama dhexin xaliifan buu u ahaa gacansaar buu lahaa way lilfariiqayn fariiqu lmuslimiin wa fariiqu lmushrikiin bayna haaulaa'i famashaa majdiyun bayna haaulaa'i wa haaulaa bay iskugu xidhan tahay waa kala dhex galay xataa xajaza ilaa uu kala teeday baynahum walam yaqtuluu aysan dagaalan ilaa uu kala fadhiisiiye uu kala badbaadshay wa kaana asaga majdiyi wuxuu ahaa xaliifan lilfariiqayni jamiican saasay marka muslimiintuna taliisu u qaateen maadaama naasix u ahaa u arkahayee kuwan ay u arkahayeen bay nin walba taligu qaatay waa la kala xayday wax dagaalama dhicin marka sariyadaani awalu sariyati uu nabigu diyaariyeyba inay ahayd badan baa maray culama waxay leeyihiin sariyada u horreysa nabigu diray waxay ahayd sariyada ubayd maxaarif cubayda ibnu xaarim cabdilmualib oo ah haddii xamsow muxuu ahaay ay ilmadeer yihiin nabigana maxay yihiin xamsa adeero aan ujeedaa nabigana ilmadeer yihin baan ujeedaa xamsa adeero ah nabiguna ilmadeer bay yihiin abu sufyaan walaalkii wey cubayd ibnu xaarim cabdilmualib abu sufyan ibnu xaarim cabdilwalaalkii wey yaa u horreeya waana qaswada soo socota wey tanaan inuu u horreysay baa loo badan yahay wadaadana waxay leeyihiin isku mar bay ahaayeen fi aanin waaxid bay ahaayeen nabigu midna agu u diray midna agu u diray laakiin waxaa loo badan yahay tir xamsaa horaysay bacdaha bishahrin aw biayaamata danbaa ku xigtay faslun adaa bilahi towfiiq